bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam calىa rasuuli اllahi waalih wsaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii lixdan iyo lixaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu اdaliili calى dukhuuli طawaa'ifa min almuslimiina اljanة bgayri xisaabi walaa cadaab wuxuu baab yahay in la caddeeyo calaa dukhuuli awaa'ifa kooxo gelitaankooda ay gelayaan aljannata jannada ay gelayaan oo min almuslimiina ka mid ah bikayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin cadaab la'aan ay gelayaan dadku waa laba saddex qaybood weeye muslimiintaee jannada tegaya ruux asagu bilaa xisaabin walaa cadaabin lianna bilaa xisaab iyo way islaazimayaan bilaa cadaab daan ruuxi la xisaabin cadaab ma jiro wey kooxdan marka waa koox usubanoo ku sheegay calayhi salaatu wasalaam inay toddobaatan kun yihiin riwaayaadka qaarkood waxay ku dareen halkii midoo ayaga ka mida waxaa la socda toddobaatan kun oo kale baa la socda oy marka gacanta kusii qadanayaan ama ha u ergeeyeen ama ilaahay ha ku xurmeeyo marka taa qaybta waa qayb qaybta labaad waa man yuxaasab xisaaban yasiiran dad muslimiinta ka midoo ah xisaab fudud la xisaabayo kadibna jannada gelaya qaybta saddexaad waa qaybta lagu adkaynayo xisaabta oo nabigu odhan jiray xadiidkii caaisha waad garanaysaa man nuuqisha alxisaaba faqad cudib saddexdaa qaybood weeye marka dadka muslimiinta xagga xisaabta marka la eego tafaasiiltiis kale waynu soo maray intaana cashirka gudagelin axaadiiii badnayd ee dheerayd ee dhowrka isbuuc u dambeeyey soo wadnay masalatu sifaat iyo sifaatka rabbiga baa ku badnaa subxaana wa tacaala oo noocyo kala duwan ah habeen dambeyn cashirka kitaabuliimaan gebagabaynaa laga yaabaa marka aan ku mashquulno khulaasadii masalatu liimaan iyo usuusheeda iyo furuucdeeda masalatu sifaat sifaat ullaahi subxaanahu wa tacaala intaanan ka tegin marka waxaa ila quman inaan qaacidadeeda fadhiisinno bacdu alaba ayaa waxaa laga yaabaa inaysan u fadhiyin waxna waa iska furuuc iyo abxaad tafsiili ah waxna waa asal masalo walba waxaa la rabaa masalatu اlkufri markaad maraysa asalkeedu inuu kuu fadhiisto masalatu طahaara asalkeedu kuu fadhiisto masalatu اliimaan cimaad اddiin loo yaqaan asalkeedu kuu fadhiisto masalatu sifaat sifaat اllahi subxaanahu wa tacaala in asalkeedu ku fadhiistaa wanaagsan dhowr goor waynu ka hadlay majaalis iyo maqaamaad kala duwan laakiin weli waxaad moodaa inaysan bislayn inaysan bislayn eh, mashaaqiil fara badanoo dadka qaarkood haysata iyo dadka qaarkood danaynaynin marka masaa'ilka laga hadlaayo hadhowna aad arkayso iyagoo marka masaladu aysan u fadhin asalkeed marka waxaa laga yaabaa inaan mar dambe ku soo noqonin mas'alada si fiican loo dhegaysto maslaةu صifaat اllaahi subxaanaه wa tacaala hal asal bay ka dushaa asalka wuxuu leeyahay marka dicaama ama dabakatuur buu leeyahay ninkan intaa fahmin weligii waa waxbaa ka khaldanaanaya ima inuu noqdo mucail lisifaat اllaahi subxaanaه wa tacaala wa ima inuu noqdo mushabi ama aan dhahno mumail lisifaat اllaahi bisifaati khalqihi labadaa mid um unbaad noqon asalka koobaad oo cuqaladu jamiica طawaa'if ama ha noqdeen qolyahan ahluaarka la yidhahdo walfiq ama ha noqdeen ahlulkalaam ama xataa alfalaasifa walmanaatiqa ha noqdeen jamiicu lcuqalaa waxay isku waafaqeen maa min shay-ayni ilaa wa baynahumaa qadrun mushtarak wa qadrun faariq yani waa qaacida muttafaqa maa min shay-ayn laba shay ma jiraan ilaa wa baynahumaa qadrun mushtarakun waqadrun faariqun baynahuma labadii shay ee jirta ama laba makhluuq ha noqdeen ama ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo uunkiisu ha noqdeene waxaa ka dhaxeeya cilaaqo guud baynahumaa qadrun mushtarag qadarka ay wadaagaan macna ay wadaagaan cilaaqo guudoo ka dhaxaysaa jira qadarka mushtaraga goormuu yimaadaa wuxuu yimaadaa cinda tajriidi sifati min alidaafa markaan sifada loo aanaynin axad mucayan ah labada mawsuuf tilmaanta lagu sheegay waxaa ka dhaxeeya macna guud macnaha guud haddaan caqligu suuraysanin oo maskaxdu aysan fahmin khitaabka iyo aayadda iyo xadiidka iyo khitaabka carabiga ma fahmaysid tusaale gaaban adiga wajigaada wejigaada subxaana adiga wajigaada ka makhluuq iyo wejiga masjidka maxaa ka dhaxeeya haddii wajiga wadaadka wejiga hebel wejiga masjidka wejiga guriga intaan lafdulwajhi ama sifatulwajhi aan guri loo tirinin ama aan masjid loo tiirinin ama aw xasaan loo tiirin ama aw cabdi aan loo tiirinin waa maxa waxaan leenahay maa min shay oo wejiga masjidka iyo wejiga ow xasaanah ilaa wa baynahumaa qadrun mushtarak oo macno ah macno guud oo wajhi ah oo weji ah macnaha guud goormuu suuro gelaya caqlinoo suuraysanaya waa intaadan weli u tirinin wejiga aad u tirinin waa qabla idaafati الsifati aw اlwajhi ilaa mucayanin laakiin markaan idaafayno wejigii ama sifadii aan aanaynon axad u aanayno kullu sifatin waa bixasabi mawsuufiha wejiga xasaan iyo wejiga masaajidku waa kala duwan yihin maxaa keenay mid walba waxaa u idlaafaysood u aanaysood u tiirisay mucayan mawsuufa ama wadaadka hadlahaya ama guriga ah laakiin intaadan aanaynin eedan tiirinin labada weji maxaa ka dhexeey macna guud marka maa min ayni ilaa wbaynahumaa qadru mushtarak waa cinda tajriidi asifati can idaafa macnaha guud oo dihniga ka dhexeeya macnaha guud ee dihniga een sawiranayna haddaanan sawiranin laa nafhmu macna alwajhi aslan macna alwajhi ma fahmi kartid kamana daadagayo luqada wax lagugu sheegana waxay kula noqon masaabiir iyo geeda lagu dhiibay ma tahay mise maa mayna qadarka mushtaraga oo macnaha guud loo jeedo wuxuu yimaadaa intaan sifada loo aanaynin ila almucayan ayib halkaa marka istaag ninka inkira alqadar almushtarak bayna shayayni faqad caala yucail mucail lisifaat illaahi buu noqonaya haddaad tidhaahdo ilaahi subxaanahu wa tacaala wayabqa wajhu rabbika wejiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo wejiga suubanaha maxamed calayhi salaatu wasalaam macno guudo wejinimoa kama dhexya haddaad tidhaahdo maxaa meeshii ka soo baxay ilaahay weji ma laha weeye lianna aayadda markaad akhriday ama xadiidka aad akhriday maxaad fahantay macanihii mafhuumkeed fahantay muxuu ahaa waa macno guud ayaad fahanto wejinimo ah kadib markaad wejiga suubanha aanaysad u tiiriso macna khaasaad ka sii fahmaysaa oo u cunama weji makhluuqa oo suubana ku yaalla calayhi salaatu wasalaam markaad alla subxaan qaadira u tiirisana maxaad ka fahmaysaa macno qiimo badan oo u qalma khaaliqa subxaanahu wa tacaala kana duwan kii suubanaha calayhi salaatu wasalaam miyaanu isfahanay haddaba faman ankara alqadra almushtarak bayna shay'ayni faqad caala macnihii sifaduu inkirayaa sifaduu diidayaa waxaa ka soo booday inaad tidhaahdo siday ashaaciradu yidhaahdeen muctasiladu yidhaahdeen jahmeey yidhaahdeen falaasifi ahlulilxaad oo dhan yidhaahdeen waxaa ka soo booday inaad tidhaahdo labada waji ka makhluuqa loo aaneeyey iyo midka rabbigay loo aaneeyey wax macnaa guuda oynu fahna kama dhaxeeyo oon ka ahayn asmaa baa ka dhaxaysa waa magac waa weji in waji xagga magaca idan faman ankara alqadra almushtaraka bayna shayayni faqad caal halkaa marka mucaila ku baabado waxay inkireen alqadr almushtarak bayna sifatayn ishtiraagana ha ku aafoobin hadda ku bariiqanno waxaa loo jeedaa waa ishtiraag fi dihni oo macnawi ah oo la fahmhayo cinda tajriid الsifati can اlidaafati wاlnisba miyaynu wada soconnaa ayb wman ankara alqadr alfaariq bayna shayayni faqad maala washabaha allaha bkhalqih idan waa inaad ka badbaado bayna taciili waa inaad ka badbaado min altaciili wاltamhiil idan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku hanuuniya asalaf الصaalix أhl اlأhari wاlfiqhi inay ka badbaadaan min inkaari اlqadr اlmushtaraki bayna شhayئayn wa min inkaari qadri اlfaariqi bayna شhayئayn لأnna man ankara qadr اlfaariqa faqad maala wman ankara اlqadr اlmushtaraka faqad caطala miyaan wada soconnaa idan aslu sifaat halkaasuu ka duulaa asalka hadduu kuu fadhiisto waad badbaadaysa alqadr alfaariq maxaan nooga jeednaa alqadr alfaariq waa maxay waxaynu oga jeednaa labada shay ee uu ka soo dhexeeyey macnaha guud ee cilaaqada uu ka dhexeeyey si loo fahmo khitaabka sharciga iyo alfaadda loo fahmo ayib had markaan soo sugno waxaa la diidan yahay inuu kuu baxo dabagelisku oo kadib aad noqoto mumail laabudda inaad sugto qadar faariq ah bayna shayayn haddaad qadarka kala geynaya macnaha ay ku kala duwan yihiin labada mawsuuf aadan fahmin oodan suginna waxaad noqonaysaa mumail nucaym bnu xamad waad garanaysaan sheekhu اlbukhaari wuxuu yidhi man ankara sifaat اllahi man ankara sifaat اllahi waxaa weeyaan waa kaafir wman shabaha allaha bkhalqihi fahuwa kaafir labada ruuxba labada nocba waa kafar cinda ahli اlcilm man caطala waa kaafir wman maala waa mushab waa kaafir waman ankara qadra alfaariq faqad maala qadra alfaariq markaad inkirto ood wejiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo gacantiisa iyo samcigiisa iyo basarkiisa la sheega aad tidhaahdo waa basarka aw xasaaniya aw geediya aw jaamaca maxaad dafirtay alqadr alfaariq bayna almawsuufayn ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo uunkiisa wuxuu udhexeeyaa dafirtay wejiga ilaahay waa weji u cunama bijalaalihi wa qadrihi wa cadiimi sulطaanihi u cunama weeye kayguna waa weji daciifa oo makhluuqa oo xaadi ah oon tabarbadnayn oo ii cunama aniga sakaraadkae fedhaakus idan laabudda min alihbaati min alqadr اlmushtaraki bayna الشhayئayn saan oga badbaadno tacطiil waana waxaa kaloo laabudda min ibaat اlqadr اlfaariqi bayna الشhayئayn saan oga badbaadno tamhiil iyo tashbiih labada cudurba ilaahay waa ka badbaadiyey asalaf الsaalix ninka marka ku qulwa tanziiha dabageliska horaa u baxa tanziiha ilaahay subxaanaه wa tacala iyo sifaatkiisa in la nasaho oo unka laga duwo oo laga fogayo ninka ku qulwe ku antaraara wuxuu inkaraa marka dambe alqadr almushtarak alqadr almushtarak bayna shay-ayn buu inkiraa ninka ku qulwa ihbaatka sifaatka rabbigayna asna wuxuu inkiraa alqadr alfaariq bayna shay-ayn oo mumaili mushabih buu noqdaa wاlxaqu yatadixu bayna haadayn اlmanhajayn alغulwi fi التacطiil cafwan alغulwi fi الtanزih wاlغuluwi fi اlإhbaat maxaad kaga badbaadaysaa labada arrimaan kuu sheega oo ah qadru mushtarak bayna shayayni cinda tajriid asifati min alidaafati wاlnisba liyufhama alkhiaab liyufhama almacna haddaadan macnaha guud suuraysanin seed u fahmaysaa alraxmaanu cala carshi istawaa yabqa wajhu rabbika ilaahay baa suuro leh ilaahay baa gacan leh subxaanahu wa tacaala ilaahay baa raxiima ilaahay baa raxmaana ilaahay baa samiic oo basiira sifaatkan haddaadan macno guud suuraysanin oo luqawi ah seed u fahmaysaa idan waxay noqonaysaa allahu aclam bimuraadihi inaad tidhaahdo lanna waxaad inkirsan tahay alqadr almushtarak bayna sifatayn bayna sifatayn inaan isfahma idan waxaad ku qulowday fii atanzih waxaadna noqotay mucail tanzih baad sheegatay mucail baad noqotay oo kharajta min daa'irat اlislaam haddana markaa cudurdaar lagu lagu sinin lanno baabu sifaat cudurdaar baa gala waxaa ii yimid haddaad inkirto qadar alfaariqna waxaad noqonaysaa mumail yadhu ka yadii baad la kici wabasaruhu ka basarii wawajhu ka wajhii baad la kici waxaad noqonaysaa markaa mushabi kaafir ah idan maxaa xala marka waayahay kullu sifa sugnaatay oo ilaahay kitaabkiisa ama sunnada nabiga ku sugnaatay salafkuna ku ijmaaceen ama ahlcilmiga ku ijmaaceen waa inaad sugto labadaa cudurna aad iska ilaaliso labadaa cudurna aad iska ilaaliso sifo fil kitaab ku sugnaatay ama nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaamna adan dhihin sugiddeeda waxaa ka imanaya tamhiil ama tashbiih ka iman adan dhihin labada cudur inaad iska badbaadaan baa la rabaa asalka ha idiin fadhiisto alqadar alfaariq goormu yimaadaa waa wuxuu yimaada cinda idaafati sifatayn ila اlmawsuufayn qadar alfaariq wuxuu imanayaa marka sifada loo aaneeyo ilaa mawsuufin mucayan waxaan leenahay kullu sifatin waa munaasiba limawsuufiha almucayan ee loo idaafeeyey hadda waxaad odhanaysaa boqolka shilin wejigiisa shilinka wejigiisa waxaad odhanaysaa gurigaa wejigiisa adiga wejigaadi guriga wejigiis ma isku midba laakiin marka guriga wejigiisa lyidhi maxaad u fahamtay macana macnaad ka fahamtay aadaan ka fahmin wejiga guriga dhabarkiisa guriga dhabarkiisa iyo guriga dhinaciisa marka la yidhaahdo iyo mar kale guriga wejigiisa macaani kala duwan ma fahmaysaa mise maya laakiin isla markay waxaad fahamtay weji u munaasiba u cunama guriga haddii la idaafay wejiga wadaadka la yidhaahdana waxaad fahmaysaa macna kay ka duwan macnihii hore ahaa wejigii guriga iyo masjidka idan alqadr alfaariq inama yaأti bacda idaafati الsifati ila اlmawsuuf اlmucayan miyaanu isfahanay asalkaa waa asalka sifaatku ay ka duulaan ha idiin fadhiisto mar dambana yaan la soo celinin allahna idinka badbaadiyo labada madhabee aafada ah alghuluw fi اtanziih iyo alghuluw fi waa laba aafo wey waa laba aafo marka wixii sifaada yimaada ariiqadaa ku wada had iyo goorba ilaahay subxaanaه wa tacala qolyahan asxaab اlahar wاlfiqi wuxuu ku manaystaa in laba dhiiqo ay ka badbaadaan laba dhiiqo baab اlwacdi wاlwaciid markay maraya ayaa wuxuu ka badbaadiyey qolyihii waciidiyada waddaday qaadeen iyo qolihii wacdiyada ahaa ay qaadeen baa raga badbaada meel walba waa sidaa waxaana keenaysa in sunnada iyo kitaabka aad aqoon dheerada u leedahay dadkii laga soo gaadhay diinkan ee culummo iyo saxaabo ahana aad ixtiraam iyo qadarin u hayso cilmigoodana aad ku dayato naftadana aad tuhuntood adugu ismahadinin hadduu caqligaadu ku deeqo waa halis wey taa aad laskaga ilaali xadaana cabduraxmaan bnu salaam intaasaan jeclaystay intaanan ka bixin baabkii dheeraa inaan ku gebagabeeyo wixii uun hadda ka dambeeyana uun masaa'il kale unbay noqon doontaa insha alla haday sifaatku inu soo maraan lanna asalkaasaha loo ogaa xadaana cabduraxmaan bnu salaam ibni cubaydillaahi aljumaxiyu qaala xadaana arabiic yacni bna muslimin aljumaxi asaguna can muxamed ibni ziyaad albasri oo wadaadkaanu soo maray in xamaad bnu salm la yidhaahdo waa min abat الnaasi fii شhan wadaad soo ma ahayn haabit cali bnu zayd bnu judcaan cumaarata bni abi camaar maxamed bnu ziyaad albasri ninkanaa ku jiray ood soo marteen can abi hurata radi allahu tacaala canhu annabi sal slam qaala suban wuxuu yidhi yadkhulu min ummatii ummadayda waxaa ka gelaya aljannata jannada sabcuuna alfan biayri xisaab sabcuuna alfan toddobaatan kun oo biqayri xisaabin aan la xisaabayn faqaala rajulu ninbaa wuxuu idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow udcu llaaha alla ii bari an yajcalanii minhum alla inuu igu daro toddobaatanka kun ee jannada gelaya biqayri xisaab qaala calayhi salaatu wasalaam suubano wuxuu idhi allahuma ajcalhu minhum ilaahu ka yeel ayaga ku dar nimanka ninkan saxaabiga codsaday toddobaatankaa kun allow ka mid ka dhig uma qaama aakharu nin kalaa istaagay faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow udcu llaha an yajcalanii minhum anna alla ii bari inuu igu daro iraaciyo dadka ayaga ah qaala subaan wuxuu uhi sabaqaka biha taa waxaa kaaga hormaray cukaashatu cukaasha bnu muxsin abu muxsin alasadi saxaabigaasaa kaaga hormaray wey idan xadiidkaasuu sheekhu ku bilaabay muslim wahada min adabihi wa manhajihi wa caadatihi fi labwaab baabku wuxuu ku bilaabayaa xadiidka almushtamil calى almacna اlasli riwaayaadka ziyaadaadka wata dib buu geeyaa min almuqadima ilaa hunaa waad soo marteen markuu baab cusub bilaabayo muslim xaacadiisa ah wuxuu ku bilaabayaa riwaayada ugu zayaada yar riwaayada aslulmacnaa keliya ku gaabsatay ee ziyaadka wadanin buu ka dhigaya aslulbaab kadibna wuxuu xijiyaa riwaayaadka wata macnihii asalkaana laga helaayo zawaa'id dheeradana wata oo maqsuuda bilqasdi الثaani dhaqankaasu waa hada waa ariiqaةu muslim fii صaxiixihi kadib wuxuu keeni doonaa طuruq kale oo wata ziyaadaad wata maqsuudku hadda muxuu ahaa in la sugo ummadda nebi maxamed jannada inay ka gelayso toddobaatan kun oon la xisaabaynin kadibna saxaabi baa istaagoo suubana hawshaa weyddiistay waa u bishaareeyey mid kale istaagna wuxuu ihi waa lagaaga hormaray hada huwa almacna almaqsuud ee asalka ah inta dambe iman doonta waa zawaa'id mukamila lilasli almuqadam inaanu isgarana ila tahay riwaayaadka horta israacina marka وxadana mxamed bشhaar bundaar qaala xadaana mcamnu jacfar gundar xadaana shucbatu shucba hadda wuxuu mutaabacayn doonaa wadaadka rabiic bn muslimeed soo marteen qaala shucba wuxuu yihi samictu muxamed bna ziyaad samictu muxamed faa'idaa ku jirta hunaa shucba wuxuu caddeeyey samaaci buu caddeeyey meeshii kii hore uu ahaa can muxamed qaala wuxuu uhi muxamed samictu abaa hurayrata yaquul samictu rasul lah sl slm yaquul fadakara bimili xadiidi rabiic baa kuu qadima waad ka wuxuu sheegay shucba wuxuu sheegay xadiidkii muxamed cafan rabic bn muslim oo kale xadaanii xarmalatu bnu yaxya tujiibi ahbarnaa wahab ibnu wahbin cabdullah qaala ahbarnii yunis ibnu yaziid alayli can ibni shaab الzuhri qaala xadaanii saciid musayib saciid musayib almakhzuumi saciid musayib huna wuxuu mutaabacaynaya maxamed bnu ziyaad moxamed bnu ziyaad buu mutaabacaynaya sida shucba u mutaabaceeyey rabiic ibnu muslim ana mahurata radi allahu tacaala canhu xadaa wuxuu u sheegay saciid xadii buu u tabiyo qaala wuxuu ihi fii xadiiihi abu hurayra samictu rasul sal slam yaquul yadkhulu min ummatii ummadayda waxaa ka gelaya jannada loo jeedaa zumratun koox zumradu waa jamaacada iyo kooxda hum sabcuuna alfan toddobaatan kun ah tudii'u wujuuhuhum wejiyadooda ifayo nuuraya idaa'atan ka idaa'ati alqamar siduu dayxu ifoo kale ah leylat albedri afariyo tobnaada qaala abu hurayra wuxuu yidhi faqaama cukaashatu bnu mixsan baa istaaga alasadiyu yarfacu namiratan calayhi idan waa arta riwaayaan dambe waa maxay ziyaadaad baa saa darteed buna asalka ku bilaabin oo uu dib mariyey muslim yarfuc asagoo kor u qaadaya namiratan macawis ama go calayhi dushiisa saarayd namiradu marada birdhimaha leh ee gaboodalaa la yidhaahdaa ee midabka shabeel leh midabka shabeelle shabeelku maxaa lagu yaqaanaa inuu birdhimo gudgudoonay kuwa cadcadi kuwa madmadowyo uu leeyahay ama markaa gooba ha noqdo ama nuun godan ha noqdo marka macawis ama go uu qabay buu kor u qaada nebi allow gacantuu taaga wuxuu nabi allow <coughs> ii bari ilaahay inuu igu daro fa qaala wuxuu udhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow udcu an yajcalanii minhum faqaala rasuulu lah sal lay slam allaahuma minhum ilaahayow ka mid dhigoo ku dar nimanka ayaga ee toddobaatan kun ah uma qaama rajulu min alansaar nin ansaareed baa istaagay faqaala wuxu uhi yaa rasuul allah an yajcalanii minhum nabi allow ilaahay ii bari inuu igu daro dadka ayaga ah fa qaala sabaqaka biha cukaasha cukaashaa kaaga hormaray sabaqaka biha ay biducaa ama alabka ama khasladan la sheegay ama miisadan isagaa la hormaray weeye ninkaa wax la hormarana xaq buu leeyahay sharcan wa curfan xaq buu leeyahay sharcan wa curfan waa ogtihiin suuqaadda iyo boosaska iyo meelaha fadhiisataan anaa kaaga horreeya baad leeda dad igu horraysa maxaad sheegaysaa de anaa kaaga horreeyey haddii gar laydiin qaadana adaa lagu xukumi ninku hadduu kaaga horrey maxaad ugu haysataa baa lagu leehay idan in asbaqiyada wax lagu qiimeeyo oo la tixgeliyo waa masala abiiciya caqliya harciya wey sharciya وxadaثnii xarmلة بن yaحyى التujiibi xadaثna cabdالlah بn whbin أhbarna xaywة بن shurayxin qaala xadaثna abu yunusa abu yunusna waa sulaym بن jubayr wadaadkii la odhan jiray sulaym بن jubayr can abi hurata radi allahu tacaala canhu hadda marka abu yunis wuxuu mutaabacaynaya saciid musayab iyo wadaad ka sii horreeya maxamed bnu ziyaad ayib ana rasuul lah sal slam qaala suban wuxuu ihi yadkhulu ljannata jannada waxaa gelaya min ummatu ummaddeeda xaggeeda sabcuuna alfan baa gelaya waxaa loo jeedaa oo biqayri xisaaba ummaddu maah inta idan riwaada waa kooban tahay muxuu ka rabaa zumratu waaxidatin zumratun waaxidatun minhum waa zumratun waaxidatun minhum toddobaad cafwan eh, koox ka mida muslimiinta calaa suurati alqamar calaa suurati alqamar muuqaalka dayaxoo kale ay leeyihiin ama sabcuuna alfan zumratun waaxidatun minhum wa hiya calaa suurati alqamar sidaa dayaxa yayna u eg tahay qaabkeedu xadiidka markii intayna ka tegin eh, eh, cukaasha bni muxsan xadiidkiisa ariiq labaad buu ka imanayaayo cimraan ibn xuseen baa isaguna warin doonee waxaa ku jira eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda nabigu inuu ku karaameeyey inay gasho jannada toddobaatan kun biqayri xisaabin walaa cadaab wa an hada min diqati muslim raximah اllahu tacaala markuu ka soo sheekeeyey xagga tartiibka fanniga ee taaliifka markuu ka soo sheekeeyey oo soo sheegay axaadiitii tilmaamaysay in ummaddu loo shafaaca qaadi doono ahlu tawxiid naarta laga saari doono wuxuu u xejiyey la isu dhiganin oo shafaacada loogu kadsoomin oon ah, u seexanin axaadiistii nabigu uu ku tilmaamay inaan waxba u taraynin ninkaan soo shaqaysan ree reer qurayshoo dhan nabigu u yeedhay wa andir cashiirataka alaqrabiin war shaqaysta laa aqnii cankum min allahi shay-an laakiin raximii qaraabaad leedihiin sa abulluhaa bibalaaliha ilaa axaadiistii keenay haddana meeshaa quus baa ka iman karta xoogow waxba idiin tari maaya dadaala oo de anagu annagu haddii hawshaan lagu sii daayo ama dhurwaaguna cunaa barakaadkan kala dhagayso imaam ku leeyahay oo ah ummaddu ilah wuxuu karaamay toddobaatan kun ayaaba jannada gelidu bilaa xisaab riwaayaadba waxay tilmaamayaan toddobaatanka kun in laga soo saarayo baqiic alqarqad muslimiinta lagu xabaalaya xabaalaha madiine ku yaala ee masjidka nabiga dhinaciisa ah baqiiculqarqad loo yaqaana muhaajiriinsa lagu xabaali jiray xabaalahaasay ka soo baxaayeen riwaayaad kale waxay tilmaamayaan in toddobaatankaa kun mid walba ay la socoto abcuuna alf sabcuuna baa la socota idan waa toddobaatan kun oo lagu dhuftay toddobaatan way ka badantaan u malaynaya toddobaatan kun oo lagu dhuftay ma ah way ka sii badanta calaa fardi waxaa la socda toddobaatan kunoo kale yaa la socota ayib marka way ka badan tahan u almuhim dadka ayaga ah waxaa loo badan yahay inay yihiin fuqaraau lmuslimiin fuqaraau lmuslimiin maxaa yeele akhniyadu xisaabba u taalla axaadiis ku timid biqayri xisaab hadday timid laabudda inuu ruuxa yahay faqiir fuqaraau lmuslimiin weeye oo marka fuqaraau اlansaari wاlmuhaajiriin fi saxiixayn nin walbo hantile xisaab baa u taalla xalaaluhaa xisaabun wa xaraamuha cadaab marka xooluhu marna waa baraka iyo khayr nicma almaalu الsaalixu lilcabdi الsaalix marna waa imtixaan iyo fitno aad marka waa in la yskaga ilaaliyo waxaa kaloo xadiidka ku jira cukaasha bnu muxsin dadaalkii uu u qabay in uu ka qaybgalo darajooyinka waaweyn durbo waa degdegay toddobaatan kun baa gelaysaan jannada biqayr nabi allow ilaahay ii bari jaaniska uu ka faa'iidaystay nin khayr badan buu ahaa saxaabadii ka qayb gashay beder ayuu ahaa ee dagaalamay seefuu watay baa yowma badrin ka jabtay isagoo dagaalamay nabigu u dacwooday nabigaa ul buu siiyey qabsuu ku dagaalan ushi seef noqotay bele ka dhacday ushiba waxay isu bedeshay fastaxaalat sayf xadiida isu bedeshay markaasuu ku shaqeeyey oo gaala ku gumaaday ilaahayna ku barakeeyey uxud rag ka qaybgalay buu ahaa laga bilaabay min badar ilaa uu ka shahiidhayey dagaal muslimiin ay galeen oo uu ka hadhay ma jiraan waagi dambe wuxuu ku shahiiday xuruubu ridda fii zaman sayid abubakr sidiiq buu shahiiday wa hada mucjiza min mucjizaati calayhi salaatu wasalaam nabigu hadduu mutanabiya soo taagan aduguna jannaad geli bilaa xisaab waba intaasu ridoobe wa intaasuba kaararka badashee maya innii xadatuka cukaasho waxaa wey xadiian laysa bilaqaaliid buu nabigu ku leeyahy macna alxal lisaan lxalku waxaa weeye culumadu waxay leeyihin biwaxyin buu nabigu ku ogaaday biwaxyin buu ku ogaaday wahada huwa asawaab lianna khabarka shaaricu asal maxaa lagu xambaaraa alwaxyi ilaa uu daliil tuso inuu ku ijtihaaday ilaa uu daliil tuso nabigu inuu ku ijtihaado waxaad ku xambaaraysaa in loo waxyooday anta minhum ka mid baad tahay waad ku jirtaa toddobaatanka ninkii dambe istaagay maxaa la yidhi maya sabaqa biha cawkaasha ninkaa dambe waxaa loo baday inuu munaafiq yahay inuu munaafiq yahay oo war diblomaasi ah oo baasha uu moodaya siyaasad meesha inay ka soconayso ayaa loo badan yahay nabi allow baasho hadday tahay anta minhu annagana haddee hadhowna u yidhahda meelaha ku shacbo u yidhaahdo ma arkayse dee nabigaaba ii firmay anuguna ahlujanno ah idan waxaa leey usluub alxakiim nimaa cudur ku og xagga nakir uf adaan dhihi karin maxaad dhihi horteeda nabigu munaafiq baata us waa yar qalabsan tahay waadna garanaysa axaadiiii badnayd nabigu aad buu u necbaa in ruux bini aadam uu la qaabilo wuxuu kohonayo qaabab kale wuxuu ugu sheegi jiray allahuma inay daruro wacata mooye maruu nabigu calayhi salaatu wasalaam nafta ummadda u dadka wareejiye oo dadka wareeriye nabigu hi qum yaa fulaan fa anta munaafiq rawu kiciyey baa nabigu salaad fajiroo la tukaday ama salaad ceshoo la tukaday madax kataaba la isyidhiye jira oo markaa dhibkaada loo fadhin waayo laakiin inta hole waa lagu asturi ummaddaasaad ku dhex jiraysa marka nabiga calayhi salaau wasalaam waa siday culimo badan marayaan riwaayaad baana ku yimid fii bacdihaa dacfi uu ku jiro inuu munaafiq ahaa nimanba waxay ku awaleen ninkan wuxuu ahaa nabigu yidhi sabaqaka biha cukaasha iska aamu sacad ibnu cubaadu ahaabay dheen wahada baail laa yahbutu fiihi xadii sacad ibnu cubaada waa maxay waa in ansaaro qiimo badan ogaasa ahlu khayr ah waxba kama jiraan in munaafiq lagu daayo ayaa sawaaba ah, riwaayad bana ku yimid nabiguna wuxuu afgobaadsadayo usluubulxakiim baa leh ninka gobta ee abwaanka qaabka wuxuu xalliyo wey maxaa yeele hadduu nabigu odhan lahaa bal adugu u kaadi ku kale nabiga anigana masaajidka o dhan ba farta taaganaya ile saxaaba ma og tahay khayrkaas jannagalka bilaa xisaabka waa u degdegahayaa markuu nabiga kaa ku xidhay wa la aamus le nin u taalla sabaqa biha cukaash ama nin qiimo badan ha noqdo ama munaafiq noqda warka nabigu waa xidhay ninkii istaagay ee dadku u degdegay saabiqa ah nabigu waa u bishaareeyey marka waa mubashar biljanna waana waa maxay ninkaas xadiikiisa waxaa ku jira iyo ducadiisu iyo xukunku nabigu mucjiza min min mucjizaatihi calayhi salaatu wasalaam ku jira xadaana yax bn mhlf albahiliyu qaal xadaana muctaminu sulayman can hishaam bn xasan اlqurduusi can muxamadin yani bni siriin yani ibna siriin buu u jira abu bakr qaala xadaanii cimraan bn xusayn alkhusaaci waynu soo maray cimran xusein xadiitii soo maahay mise waa inugu cusub yahay cimraan bn xusein alkhusaaci abu nujayd abu nujayd baa lagu naanaysaa kunyadiisa sanadkii konton iyo labaad buuna geeriyooday radi allahu tacala canhu ardaa toddobiyo toban xadii buu muslim ku leehay toban iyo toddoba xadii ayuu fii saxiix muslim ku leeyahay bukhaari baa wuxuu ku daray afar xadiid buu asagu ka wariyaa toddobiyo tobanka muslim iyo afarta bukhaari marka la isku daro axaadiistuu ku leeyahay saxaabigu saxiixaynka waa maxay labaatan iyo ko ko labaatan xadiid buu ku leeyahay saxaabi aad badan buu ahaayoo xanuunkan baabasiirkaa dhibi jiray markaasay malaa'igtu markuu u sabra xanuunka malaa'igta salaami jirta isagoo nool oo madiina dhex jooga ayaa malaa'igtu salaami jirta waagi dambu isdaawadaaway iska gubay hawshii malaa'igtu salaanta bay ka goosatay iyo booqashaday booqanaysa markii dambuu nabi allow dhibkaasaa jiray haddee waxaa la yidhi adiga adiga xanuunkii lagugu booqanhaye lagugu cudurdaarahaye malaa'igta kugu jeclayd qoryo la aadi iyo geeda la aaday aday kuu taallaa marka hawshii baan joojiyey bui saxaabiga ka warramayo facaada liya asalaamu malaa'igtii salaantii bay ku soconaysay haddaynu isfahmaynaa wey assalaamu calaykum yaa cimraan nool malaa'igtu salaami jirtay radi allahu tacala canhu ardaa saxaabi badan wey qaala saxaabiga wuxuu uhi qaala nabiyullah nabiga ilaahay baa wuxuu yidhi yadkhulu ljannata jannada waxaa gelaya min ummati ummaddeeda ka gelaya sabcuuna alfan bihayri xisaabin kun ayaa gelaysa xisaab la'aan qaaluu waxay dhaheen saxaabadii waman hum yaa rasuulku ilaahi waa howl muhiime ee nimanka ayay yihiin faqaala nabig wuxuu ihi hum ladiina laa yaktawuun waa kuwaan isgubin laa yaktawuun aan isgubin yacnii laa yaktawuun ayagu isma gubaan wooye in la gubana ma dalbadaan walaa yastarquuna nugu tufana ma yidhaahdaan laa yatlubuna alistirqaa'a min alruqya wa calaa rabbihim yatawakkaluun rabbigoodna tala saarta yatawakkaluun waxaad dhihi jirteen markaad maraysaan carabiyada macmuulku caamilka laga hormariyo yufiidu اlxasra wاtakhsiis wayatawakaluuna calىa rabbihim bay asalkii ujrumiyada ahayd soo sidaa maaha hadda maxaa le calىa rabbihim yatawakaluun ilaahay keligun bay tala saartaan la calىa hayrihi wey axad kale kuma leexda faqaama cukaashatu bnu muxsan baa istaagay faqaala wuxuu yidhi udcu llaha an yajcalanii minhum qaala anta minhum ka mid tahay faqaama rajulu yaa istaagay faqaala rabanu inuu ansaari yahay ansaarna waxaa ku badnaa munaafiqiinta lam yakun fi lmuhaajiriin lam yakun fi lmuhaajiriina munaafiqun aslan bilijmac muhaajiriin munaafiq kuma jirin biijmaci ahli اlcilm axmed baa ijmaca soo guuriyey jamaaca min ahli اlxadiid alkibaar baa soo guuriyey maxaa yeelay eh, quraysh iyo muhaajiriin goorma islaameen xilli aan diblomaasiyad iyo siyaasad iyo reermagaalnimo jirinba islaame oo qamaaciir ah oo dhiiggu qubanayo oo ninkii nabiga daba istaage ee gale diinkiisa galee raaca la baqdhabahayo oon wax laguu badbaadin jirin oo aabbaha ku dooxi umuladox xilli umuladoxi islaameed jidkii dheere amnacahaabaa la mareed garanaysaan hijrada ahaa dhib oo dhan baa la maray wakay saxaabadu ka daateen xabasha laba goor iskaga daba noqdeen nin iyo aabbihii nin iyo xaaskiis la kala fiijiyey hooye iyo ilmaheedii ay kala manquubeen marka fii saacat اlcusray islaameen islaamkayna sidqii dhabbuu ka ahaa idan lam yakun fi اlmuhaajiriina munaafiqun biاlijmac wainama kana الnifaaqu fi اlansaar munaafiqiintu ansaar bay ku jireen maxay ansaar waxay islaameen berisamaad iyagoo digaada joogoo dhulkoodii jooga oo digilkoodii fadhiya reerahoodii dhex fadhiya ugaasyada u talinhayaan bay diin socoto qaateen dhibba marka maysan marin allahuma marka dambe hadda lagu soo duulay ee munaafiqiin fashilmeen mooyeene marka hore saasay ku islaameen munaafiqiinta ansaareedna biijmaaci salafi saalix waxay u badnaayeen duqayda waayeela dhallinyarada munaafiqiin ma lahayn taana ogaadaada muhiim jiddan waa muhiim wayna anfacaysaa munaafiqiinta ansaareed waxay u badnaayeen jilib culus waa yeello duqay hadda ka hor markaan kaftamaya dhowrku aniga idhi remidgu waxay ku mahmahaan waa yeel hee ma wada islaamo nin waa yeel ah ma wada islaamo waa yeeladu xuunbaa u qarsoon maantan wuxuu ka fikiri bal diinkan aan qaadanne haddii hadhow amaa la eedaa waba intaasoo mashruuc baa banaanka soo dhigaya ninka dhallinyarada waxaa ku filan hawsh ma fiicantaha ma hubtaha ma dhagba deyni dhaqaaji horuu ka qaadanaya hadhowna si nin rageeda u dagaalama ama lagu dilo ama ha ku guulaysto laakiin duqooyda labayo toban xisaabood baa isu taaga labaiyo toban xisaabood xagguu ka istaagi amay ka noqot way fiicanta carruurta amay manqowdaa heblo amay asay qaadaa oo nin kala guursadaa labiyo toban macduur hawshay dhihi jireen qolyaha tabliiqa axwaal ah, shaydaan baa axwaal u daarahaya axwaal baa loo daarahaya inaad fahanteen baan u taa macnaheedu maa inaan duqaydoo dhan durahaye waxaan u jeedaa duqaydii munaafiqiinta ansaareed waxay u badnaayeen waa yeelo dhallinyaro badnay <clears throat> faqaala yaa nabiy allahi udcu llaha an yajcalanii minhum faqaala sabaqaka biha cukaash masale kaloo muhim jiddan idii ah oo fuqahadu ay sheegeen ahlu sir walmaqaazi wa asxaabu alxadiid ee fanniga khaas ku ah ma jiraan munaafiquu nabigu weligii xil u dhiibay laa yuujad hadihi waa maxay ammaanada u fiirso ummaddaada iskaga dhex jir laakiin ummaddan xilkeeda lagugu aamini maayo ku ceebayn mayno ku facshiri mayno dhanahdaa iska cab magacaago maadaama magacaada ninkii sheegta maqashaa loo jiraa magacaada waa gobonnimo magacaada ninkii sheegta waanku ahay anuu reebel baan ahay idinkaanid ahay orkir baa lawada ka bax reerka dhiim waxaa weeye waa xoogow gobonnimo ma aha gobonnimo maaha musaasaa maqashaada maxaa le magacaada ninkii sheegta islaamnimadana iday sheegta waa nagu maxaabsadeen iska dhex joogaan leenahay laakiin niman khawanaad tihiine oo dhagarow ahe muslimiintan masaakiinta ladinku aamini maayo walidaalika nabigu weligii xil ooma dhiibin caamilla kama dhigin rajul munaafiq rajul munaafiq sidaasna ogaada سوق بها عكاش حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي حدثنا عبد السمن عبد الوارث حدثنا حاجب بن عمر أبو خشينة الثقفي طيب عيسى بن عمر النحو اللغوي وذلك عانك يقول أنه حدا يقانين رق هو متقدم ولا الكيوي حاجب بن عمر iyo ciisa bn cumar annaxw walaalowe ayb xadaana xakam ibn acraj awowgii ama laqab baa loo tiriya laakiin magaciis saxda ah waa xakam ibn cabdillaah ibn isxaaq alacraj ayb can cimraan bn xuseyn ibn jayd alkhusaaci anna rasul sl lay slam qaala wuxuu uhi saxaabigu yadkhulu ljannata min ummatii jannada waxaa ka geli doona ummadayda abcuuna alfan biayri xisaab wa ummatu ijaabana loo jeeda hadda la socda qaaluu man hum ya rasuul allah hum ladiina laa yastaruun hum اladiina laa yastarquun waa kuwa aan nugu tufa aan dhihinen dalbani in lagu tufo markay xanuunsadaan walaa yatatayaruuna aan wax baasaysanin min aطiyra waa shimbaraysi shimbaraysi baa laga keeno min aطiyra waxaa way carabtu shimbarahaasay fi ljaahiliya baasaysan jireen soomaalina way leedahay gumaysta innagu waynu baasaysannaa gumays ninkay habeen ka hor duusho ama asagoo hw dhexaada iyadu dhawaaweyn ka soo horbaxdo maba wuu sharaysanaya allahuma aqaana dadka reer magaalka igu magaala iskaga dhashay een gumaysba aqoonin gumaysiyo tuko waa mid baan u malay ayib marka gumaysta iyo bahalkan aboodiga iyo alkhayraha iyo madadka iyo gallaydhka iyo maxaa kaloo la baasaystaa ama la khayraystaa shimbirahan ka hadlaya ya xiidqumay iidqumay waa ninkii ugu muhiimsanaaba baasha weranweyrada aatan suma taqaana lagu hadhuubinaya qaylada badan habeenkii ayib haddayba intay bankax ka soo duushay reerka dul marto xagga habeenka ku daydo ku degto caawa nin baa go'i bay soomaali aaminsan tahay in badanoo ka mid ah mayd baa yaalla mayd sheeg weeye balaayaa la sheega adoo shimbirahaasay baasaysan jireen ya sheekh yaasiin maxaad idinku baabasiisataan dabanyuluqu ma aqaan dabanyuluq baashe likahan u aqaan anu likaha markuu dhulka ku hadho badhiisa dambe ee ma waranweyradaasaa mise xiid qumayga wey fiinka dhabadda fiinka iyo dhabadda iyo waa la baasiistaa waa sax wey a hawla badan yihiin ayb qaybana waa la sharaystaa qaybana waa la hoodaystaa qaybahaas male hoodaysato waa madadka madadka iyo qooleyda qoolaydana way hoodaystaanoo way jecel yihiin qooleyda qur-aan bay dhegan jirto iyadoo arday ahba adduun la roga yidhaahdaan innagu adduun la rogi maana arage ayib marka hawlahaa soomaaliya waa taqaanaa baylata shimbirahaasoo lagu mashquulo waxaan asbaab ahayn sharci ah asbaab caqli aan ahayn asbaabtu waa saddex asbaab caqliya iyo asbaab caadiya asbaab sharciya shaygu inuu caqlan sabab ku yahay waad garanaysa ayb inuu caado ahaan dhaqan ahaan sabab ku yahana waad garan ninbaa wuxuu ku yidhi geed dheer oon lahayn laan la qabsado aan fuule haa oo sallaan baad haystaad leedahay sid ku ogta inuu sallaan haysta caadadiya dabciga halkanaan ka duuloo gaaris baan galabta ka degay diyaaradeed raacday baad leedahay maxaad sid ku ogaata inuu diyaarta raacay caada iyo dabciga basharka bani aadamka waa maxay ma duuli kartide in dheegadaad raacday ii sheeg umaad leedahay diyaaradaha raacduna ii sheeg ii bismillah gurigaa dheer ma fuulka sallaankaad haysata muxuu ahaa idan waa asbaab caadiya asbaab sharcina hadda iyo diintaa sheegtay ayib islaam baan guursaday baad leedahay oon la aqalgalay haa ood leedahay ilaa asbaab sharciyaa jirta oo waa doontay oo waa lagu siiyey oo meher baa lagugu xidhay oo oo kukaa wiilka anaa dhalay oo hooyadii ahayd baad ka bilaabi war bela hooyaan dhalaa tiri kir yani waxaa weeye asbaab sharciya asbaab caadiya caqliya la gartay shimbir ordahaya khayr iyo sharyaa ku xidhay caqlina ma sharcina ma aha dhaqan la yaqaana midna ma aha walaa yatatayaruuna waxna ma baasaystaan walaa ismana gubaan wa calaa rabbihim yatawakaluun ilaahay keligii unbay tala saartaan weeye caad kale ma tala saartaan altawakulu cinda ahli اlcilmi waa maxay wa ahiqaة biاllah واlictimaadu calayhi fi taxqiiq اlmuraad hada huwa tawakul waa ilaahay inaad ku kalsoonaato oo ilaahay aad aaminto ood ilaahay cuskato fi taxqiiq اlmuraad ahiqaة biاllaahi واlictimaadu calayhi fi taxqiiq اlmuraad asbaabtoo la qaatana waa min الtawakul limaada xadiidku soo garan maysaan low أnnakum tatawakaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larazaqakum kama yarzuqu الطayr hee taqduu khimaasan wa taruuxu biطaanaha xaqa tawakul waa maxa aroorti inaad ka lahado galabkana wix ilaahay kusoo sii aad aragto iyadaba xaqa tawakul ah haddaad ilaahay tala saaran lahaydeen tala saara dab ah ilahay wuxuu idin irsaaqi lahaa sida shimbirta u irsaaqo shimbir maxay samaysaa camal bay la timaadaa weegu markuu barintay jiqjiq tiraado oo iyo duulo kici ardaayahay ku dhici wixii rabu calfay la kacaysa casarkii waxay soo dhilman iyadoo duwila idan camal bay la timid oo way kalado way jarmaaday allahuma baarik liummatii fii bukuurihaa wey casarka iyadoo waxay imanaysaa xaqa tawakul waa maxay inaad ilaahay u tala saarato awsha aad leedahay ahiqatu billaahi walictimaadu calayh fii taxqiiqi اlmuraad kadibna aad la timaado asbaabta maadiga ah asbaabta maadiga haddaad cuskatona shirki inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala cuskan weydana waa shirki idan waa maxay ilaahay keligii inaad isku xidhoo tira ilahay wax ii samaynaya asbaabna la iman mayna waxay dheh culumadu naqsun fi lcaqli saxiix naqsun fi lcaqli weeye alictimaadu cala alasbaabi mujaradana waa shirkun fi اtawxiid waxaan waa sabab sabab sidiisuba dhammaystiran oo wax walba keena ma jiraan ilaa mashii'at wa qudratuhu wax walba intaad la timaado oo asbaab oo dhan salka aad ka marto ayaan wax kuu soconaya jirin maxaa yeelay ilaahay baan idmin subxaanahu wa tacaala oon doonin asbaabtu marka waa waxbay ka qayb qaatay inuu hirgalo oo waa juزu sababin waa sharطi ama waa cilo barhkeed dhammaystirku waxaa weeye alla inuu xukumo idmo oo u fasaxo wey marka farqun bayna الtawakuli والtawaakul الtawaakul waa maxay waa zacmu الاctimaadi calى اllahi min duuni akhdi اlasbaab been baad sheegaysaa lam tactamid calى اllah lakin waxaan leenahay waa zacmu الاctimaadi calى اllah min duuni akhdi اlasbaab inaad ta ilaahay baan tala saaranayaa asbaabana qaadan maayo war waxaa la yidhi war saai qaado maya hadde ilahay baan isku xidhaya hadhowna ma allahba bilaabaya tuugsi ayuu bilaabahaya khalad weeye idan ilaahay cusko oo tala saaro isku xidhi wax walbana asagoo inuu xukumo aamin asbaabtii wax lagu helaana la imow intaad awooddaada ah xadaana qutaybatu bnu saciid xadaana cabdulcasiis yacni bna abi xaasim ilaa cabdicasiis fara badan baa meeshan galee wuxuu ka baqay inaad ku khaldanto cabdicasiis yacni ibna abi xaasimin abu xaasimkaana waa taabiciga caankaha ah, wiilu dhalay weeye oo la odhan jiray abu xaasim wayna soo marray salaam ibnu dinaar salaamtu abu xaasim huna waa salma ibnu dinaar abu xaasim oo dadka la odhan jiray can abi xaasimin oo ah waa asaga aabbihii asaga aabbihii buu ka waranaya can sahl ibni sacdin الsaacidi sacad sahl ibnu sacad ibn maalik asna waxaan filaya inuu nagu cusub yahay oonu soo marin axaadiistiisa ma xusuusto kolley almuhim ah, man soo maray ayib alansaari abulcabaas baa lagu naanaysaa abu yaxyana waa la yidhaahdaa muslim wuxuu ku leeyahay labaatan iyo sideed xadii ayb ana rasul la s afan labaatan iyo ku leeyahay waxay isku waafaqeen labaatan iyo waa isku waafaqeen waa waxaa weeye waa waxyaabaha qaraa'ibka weeye waxaa inta badan badan inay qaybna isku waafaqaan qaybna ay ka tagaan abu xaasimka raggiina sharaxaysa bal fiiriya aniga ima dhigay ma dinar miaan jeclahay oo cabdilcaiz abi uu yahay ayb labaatan iyo siddeed xadii buu ku muslim bukhaarina waa la wariyaa bukhaari wuxuu ku daray koo iyo toban xadii koo ka wariyaa sahal ibnu sacad ibnu maalig asaacid alansaari oo muslim uusan la warinin labaatan iyo siddeed iyo koo isku dara imisay noqonaya soddon iyo sagaalka xadii buu muslim ku leeyahay ayb yuu ku leehay saxiixaanka kuleeya saxaabadii gadaal ka dhintay ee ta'ahuray waa cimriyey sagaashan iyo kowdii hijrada ayuu geeriyooday radi allahu tacaala canhu wa ardaa ana rasul lla sal ly slam qaala la yadkhulanna jannata jannada waxaa geli doo min ummati ummadayda xaggeeda sabcuuna alfan aw sabcu miati alfin ama toddoba boqoloo kun la yadri abu xaasimin abu xaasim ma garanayo ayahumaa koodii qaala abu hurere uu yidhi ma wuxuu yidhi toddobaatan kun <coughs> mise wuxuu yidhi toddobaatan ألف toddoba boqolo kun sabcuuna alfan aw sabcmiata alfin mutamaasikuuna gacmaha is haysta markay jannada gelahayaan saf ballaadhan bay ku gelahayaan saf ballaadhan aakhidun bacduhum bacdan barhkood barh kaluu haystaa isma daba socdaan wey leannu hadday isdaba socdaan way kala horraynayaan qaybta jannada gelaysa laakiin waxaa weeye midka u darfeeye geeska midig xiga iyo midka bidix xiga kulli hal mar bay jannada albaabkeeda ka gelayaan taa waxay kutusaysaa albaabka jannada waa maxay <laughs> waa bayna samaai walard saasaa loo gelay saf ballaaan laa yadhulu awaluhum nabigaa kuu caddeeyey midkooda u horreeya geli maayo xataa yadhula aakhiruhum ka u horreeya janna ma gelay ilaa galo midka u dambe waa maxay way siman hal layn oo siman ku socdaan saf ballaadhan bay ku galayaan waana is haystaan gacmaha wujuuhuhum calىa suurati اlqamri leylat اlbadr ifkay nuurka ka kacaya wejigooduna wuxuu la mid yahay dayaxa habeen afariy tobnaadka xadaanaa saciid mansuur abulcumaan alkhuraasaani waa ninkii sunanka iska lahay tafsiirkeed garanaysaan ee imaamkii jabalka ahaa xadaanaa hushaym bn bashiir alwaasiti ahbaranaa xuseyn bn cabdiraxmaan alwaasiti waasitna wuu joogi jiro taariikhu bashxal fii waasitna tarjamu ku leeyahay ree kuufana waa ah xusein bn cabdiraxmaan alkuufina waa la yidhaahdaa alwaasitina waa la yidhahdaa qaala wadaadka imaamka kuntu cinda sacid bn jubayr alasadi baan ahaa faqaala wuxuu ihi ayukum ra'a alkowkaba aladii inqada albaarixa ayukum kiineba ra'a arkay alkowkaba xidigi alladii xidigaasoo anqada soo fakaday albaarixa xalay xidigii soo dhacay cirjirhkii iyo falaalidhagamay xalay iyo arkaay albaarixa cinda alcarab waa marba haddaad gaadho nis dambe yaa baarixa la yidhaha cinda alcarab sida loo badan yahay ayib laga bilaabo salaada subax ilaa duurka laga gaadhaya intaad joogto dad ka warramayso alleylaad dhihi ra'aytu alleyla iyo marartu billeyla iyo howlahaas leylaad ka mar haddii zawaalka la gaadho duhur la gaadho albaarixaad leedahay min barixa idaa zaala wadahaba wamada wanqada ilan ajnubi wamaa barixaad ku soo marteen soo ma aha ayib mada haddii laga reeba naafiyada maxay noqonaysa barix ay zaala wa dahabay noqonaysa ayb marka way tagtay wey oo mar haddii nis dambe la gaadho habeenkii waa tagay cinda alcarab habeenka niskiisa dambe iyo maalinka niskiisa horaa isku isaaban waa isku xisaaban yihiin niska dambe maalinka iyo niska hore habeenkuna waa isku xisaaban yihiin masaa'an baadihii bacduhur laga bilaabo ilaa laga gaadho kowda habeennimo se toddoba saacadood idinku taqaanaa ayb masaan bay kuu tahay mar haddii la gaadho toddoba sac ay bilaabatana maxaad gelaysaa sabaaxan sabaaxan aroor baa la gelaya iyo waaberi baa la gelaya laakiin hadda marka waxaa muuqanaysa in riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan in qabla duhur ay ahayd doodan iyo hadalkan la isweydiiyey marka waxa laga yaba rawaadu inaysan kala saarin ama ay riwaaya bilmacnaa tahay ama tawasucu ku jiro wadaadda odhanay kala qaadi maayo axaadiid badan waxaad ku soo marteen ama ku aragteenba nab markuu saa salaadda u tukada u dhihi ayukum kiinee baa arkay albaarixata ru'ya yaa arkay albaarixu nabigu ka cabiray marar badan alleylana waa ka cabiray marka labada ilaaqba waa jiraan qultu waxaan ana anigaa arkay yaa odhanhaya xusayn bn cabdiraxmaan baa odhanaya arkay uma qultu waxaan idhi amaa hase ahaatee wey amaa ama hase ahaatee lam akun fii salaatin salaad kuma jirin wy xidiga la tuuray waa arkahayay laakiin ma tukanaynin wy salaad kuma jirin naftiisuu beri yeelhayaa anaa arkahayey waxaa loo qaadanayaa nin cajab qabaanho waan cibaadaysanay saa darteed ishaan ku dhuftay xiddigoo socdo oo la tuuray walaakinii hase yeeshee luduqtu waa lay qalinay waxaan la soo jeeday xanuun iyo laxw baan la seexan waaye saasaan xiddiga u arkay qaala saciid wuxuu idhi famaadaa sanacta maxaad samaysay haddaba markaad xiddigaa aragtay ama lagu qaniinay qultu waxaa istarqaytu waa istufay istarqaytu waxaan dalbaday in laigu tufo waa igu tufaay ninbuu ka boqol u talisa weyhaad igu tufay baan dil lagu qaynay maxaad sugi meesha qaala wuxuu idhi saciid famaa xamalaka calaa dalik waa isku tufay soo maaha maxaa kugu xambaaray ma daliil sawaab wey bilijmaac bilijmac shaafic ba xataa fi risaale kusoo gooriyey iyo kutubtiisa kaleba waxay sida culimmadu ku ijmaaceen ruuxa muslimka ooma bannaano inuu tilaabo qaado xataa yaclama xukmaha tilaabo ma qaadi kartid ilaa xukumkeeda ogaad soomaalidu dhibkeeda waa maxay waxbuu bilaabi kadib hadhu sheekhu bal hawshan maxaa bannaan maxaa xalaala alaabbaan isdhexgal kanaan sameeyey kanaan sameeyey bal ka tali maalinku bilaabhayay oo fardag yidhi oo kula tashan maayo xukunku weydiin maayo markay baashu halkaa u qabato yugu leeyahay bal hawsha hala burdeeyo sida qolihii ree macalli geela burdayn jiroo kale yugulee hala burdeeyo maxaa la burdeeyaa ayib qolihii soo ma geel xalaalaysta geel ba intii lasoo dhaco leeyahay waa la burdayn xalaalayn qolihii ree macalli waxay aaminsan yihin geela iska lay dheheen sidiisuba waa xoolo shaydaan laga soo dhacay jin laga soo dhacay kolba ninkii dhaqay sakada kala baxaa iska lay xeradoo caawa ku jira xero kaloo hadhow hagelahaya waa un laysdhacahaya dhacaasuu ku socda ayib almuhim waxaa weeye taabicigu wuxuu weydiinayaa ardayga tilaabadaad qaatay maxaad u samaysay ma daliil maa xamalaka calaa dalik qultu waxaani buuhi xadiiun nin caalim wax garanaya xadiiun xadaanaahu shacbiy xadii uu noo sheegay shacbi caami ibnu sharaxil shacbi ayaan dartii u sameeye ljli adiiin ajli xadiiin faqaala wuxuu uhi saciid wamaa xadaakum shacbiyu walaalkii shacbi muxuu idiin sheegay waa aqraan saciid ibnu jubayr iyo shacbi ayib da ahaanna waxaa daweyn shacbi baa daweyn laakiin aqraan way isku shuyuukh qultu waxaan ihi xadaanaa wuxuu nooga tabiyey shacbi can burayd bn xusayb lahu fii saxi muslim xadiian buu ku leeyahay labiyo toban xadii ittafaqa calaa waaxidin hal xadii bay bukhaari muslim wadaagaan bukhaari asagu wuxuu la tafaruday laba xadii laba xadii buu la tafaruday axaadiiu marka uu burayda ku leeyay fi saxiixayn afar iyo toban bay isku noqdeen sidaa ma ah ayb labiyo toban xadii buu fii saxiixi muslim ku leeyahay waxay isku waafaqeen labiyo tobankaas muslim uu wariyo ee burayd xusab uu ka wariyo bukhaariya muslim waxay wadaagaan hal xadii labiyo tobankii bal iska hayso halka laga wadaagahaye wuxuu bukhaari la dheeryahaa muslim oo la wariyaa weeye laba xadiioo kale oo uusan warinin muslim oo bukhaari burayd uu ka wariyo xabadda uu bukhaari la wadaaga muslimha isaabanin iskada labiyo tobanka muslim bay ku jirtaaye laba kale ugee marka meeqay noqdeen afariyo toban xadii buu saxianka ku leh wuxuuna geeriyood saxaabigu lixdan iyo saddexda jiru geeriyooday radi allahu tacala canhu arda ayb can burayda bni xusayb alaslamiyu annahu qaala inuu buraydi yidhi buu noo sheegay laa ruqyata tufma ma jirto ilaa min caynin ilaa min isaabati caynin ilku asiibtay mooye ilkugu dhacday aw xumatin sun iyo marid mooye nafyiga cinda ahlicilmi waa maxay tufma ka fiican ma jirto oo layskaga tufo il ama mariid iyo sun ee ma aha nafyigii linafyi اljawaaz ba cinda ahli اlcilmi laa yaquulu axadu min ahli alfiqi wاlmuxaqiqiin laa ruqyata afdala wey wlaa min alistirqaa'i min aruqyati min isaabat اlcayn aw isaabati xumatin alxuma huna waa sunta ama mariidka waxa u taqaanaan mariidku hadalabuu ka yimaadaa inuu mas iyo waxyaabaha mcidala ku saydhaan ama ku qaniinaan ama baalahan dhuugga iyo baalacadka iyo xoonka iyo shinida iyo ay mici kugu dhuftaan <coughs> xadiiku marka waa mawquuf daahirkiisa waa aragtaan riwaayadan waa mawquufa laakiin xadiiku isagoo marfuuc iman doonaa riwaayaad kalena ku yimid fii sunan ibni maaja waynu ku soo maray isagoo marfuuca xadiidkan burayd bn xuseyn alaslami min ariiqi abi jacfar raazi min ariiqi abi jacfar raazi cabdullahi bni mahaan wadaadkii la odhan jiray an xusayn bn cabdiraxmaan oo haddaad maraysaan can ishacbiyi can burayda ibn maaja baynu ku soo marray iyo baa laga fiirin karaa faqaala saciid wuxuu yidhi qad axsana waa wanaajiye man duulkii intaha ku gaaday oo ku ekaada wey ilaa maa samica daliilku maqlay waan istufay buu i maxaa isu tuftay xadiidkaasaan haysa laa ruqyata fahamka u fiirsa ardayga iyo taabiciga fahmkiisu laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin ayib marka wuxuu leey waxaan u arkaa inay tahay inuu daliil ii yahay wey mawquufkaasuu xujaysanayaa leanna waa marfuuc sida xaqiiqada qad axsana waa wanaajiyey man duulkii intaha ku ekaaday ilaa maa samica daliilku maqlay adu waa wanaagsan tahay buui ninka la yidhaahdo xusaynow ayib walaakinse yeeshee xadiid ibn cabaas hada huwa almaqsuud bukhaari iyo muslim maqaabkan u wariya xadiidka ayib maqsuudkuna inta hore waa arar iyo istiraad maqsuudka waa xadiidka ibn cabaas bisanad bisanad lagu warinayo isagaa loo jeedaa xadiidka marka cumraan xuseen soo maray iyo kii u horrayseen ka soo bilownay yaa iska lahaa xadiidka abu hurayra baynu ka soo bilowna soo maahay mise waxaa ka horreeyey ayib axaadiitaasu marka daba jooga walaakiin xadiidkan ibn cabaas baa nooga cayna sal slam qaala wuxuu nabigu wuxuu uhi lay bandhigay calaya dushayda al-umam baa lay bandhigay bandhigaasna wuxuu ah fi lisraa walmicraaj riwaaya kale xadidku leeya caddaysay jaamicu tirmidi bayna ku sumay riwaayada ayada cardigan waa cardu um, alumami cala rasul sal slam yowma leylat alisraa walmicraaj xaafidkasu wuxuu tilmaamaa israhan xadiidkan ku yimid waa isrihii dambee dhacay filmadiina ee maha isrihii iyo micraajka dhacay cahdigii makiga ahaa saasuu yidhahdaa dhibba ma fara'aytu nabiya nabi arkay wa macahu ruhaytu asagoo in yaroo hayna la socoto aruhaytu waa tahiiru rahatin dad yar oon badnayn fara'aytu nabiya wa macahu aruhaytu koox aan badnayn la socoto wاnabiyu wa macahu rajul nabi wadaa ay la socdaan hal ruux wاrajulaani ama laba nin wاnabiyu laysa macahu axad iyo nabi aan axad rumeeyaba jirinba id rufica lii waxaa lay kor yeelay sawaadun cadiimun higil iyo madow weyn markay intaaso dhan mareen nabigu waa taaganya waa la susaya waa la marinaya nabigu walba madisaa maray kadib baa meel fog waxaa ka arkay dad aad u badan oo higilkoodu madowgiisa ad la yaabayso fadanantu waxaan maleeyey bu nabi sal slam annahum ummatii inay nabigu ummadiisa inuu garanayo oo ku garanayo weysada iyo salaada uu ku garanayo oo nabigu ugu mahmahay saxaabadu miyaan midkiin faraskiisa ka sooci karin farda madmadow oo nooc walbaba leh haa saasoo kaleaan u garanaya waxaa lagu garan min aaaari sujuud waa muxajaluun taa wa maxay waa marka nabigu darkiisa ay yimaadaan ummaddu oo la shor taagan yahay markana waa maxay waa markaas sheed iyo meel fog ka aragto dadka aad taqaana haddaad meel fogaarta garan maysid madow iyo madowtuulin baad arki soo maa markuu ruuxu kuu soo dhowaadaad kale sooci inuu yahay saaxiibka inuu yahay ruux kaleo ajnabi ah loo jeedaa fa qiila lii lagu yidhi haadaa muusa wa qowmu ummadaadi meehee waa nabi muuse iyo tolkii walaakin indur ila lufuq laakiin nabi alla waxaad eegtaa ila lufuq ila naaxiya jihadaa fiiri xagga fiiri fanadartu waan eegay meeshii lay fa idaa sawaadun cadiimun waa madow weyn oo ummad ah faqiil lii haddana waxaa undur ila ufuq ilaakh dhanka kale eegaad hal dhinac baad kuwii hore ka aragtay nabi muuse la yaabtay boorta xagga eeg waa kuwaadi dhankanna eeg waa kuwaadi waa ummadaadi faidaa sawaadun cadiim faqiila lii haadihi ummatuka tani waa ummadii ku raacday ku rumaysay ayib wa macahum waxaa la socda ummadaadan sabcuuna alfan yadkhuluuna aljannata bihayri xisaab waxaa loo yaqaanaa carabiyada markaad maraysaa masaladan waa min baabi tanziili tagayur الsifaati ka tagayur الdaat toddobaatankan kun ee gelaya jannada bihayri xisaabin walaa cadaab waa ummadda qayb ka mid a laakiin maadaamay tilmaan gooni a leeyihiin oon lala wadaagin tilmaantiiba waxaa laga soo qaaday kal ashkhaas waa min baabi tanziili tagayur الsifaati manzilat tagayur الdawaat ashkhaas kala duwan baa laga soo qaaday maadaama sifada dhaqankaa waa la yaqaana ayb wa malaa'ikatii wa rusulii wa jibriil lalyidhi jibriil soo malaa'igta kuma jirin oo rusul kuma jirin maxaa loo sheegaa markaasoo kale lidilaalati calaa jalaalati اlmumayazi axadka goon loo sheegay ayaa waxaa leeda maalan waxaan u mahadnaqayaa khayaarta xerta wadaadaha iyo sheekh hebel sheekh dadkii xirtii wadaadaha kuma jirin maxaad gooni ola baxday munaan gaar ah, ah. kun maadaama sifo gooni ay leeyihiin gooni baa loo sheegay wey ummaddayna ku jiraan inaan isfaana ayla tahay ayb biayri xisaab walaa cadaabin cadaab la'aan baa jannada uma nahada nabigu waa hingado waa kacay weeye fadakhala manzilahu gurigiisubuu suubanahu galay calayhi salaatu wasalaam guriga markuu galay riwaaya tirmid bayna ku sum walam yas'aluuhu walam yufasir lahum u fiirso meesha ka yimid dhibku ka imanayo wax markuu nabigu sidaa u caddeeyey nabiguna toddobaatan kun oo muun sheegin tilmaamahooda muusan u fafaahinin ayaguna nabigu su maysan ku celinin waa ka aamuseen waa ka xishoodeen lam yas'aluuhu walam yufasir lahu fadakhala manzila fakhaada annaasu dadkii baa tiimbaday ama dhumbaday fii ulaa'ika ay fii tacyiini ulaa'ika yay in la cayimo waa kuwama aladiina kuwaas yadkhuluna اljanata bغayri xisaabin walaa cadab faqaala bacdu bacdu saxaba waxay dhaheen falacallahum waxaa laga yaabaa inay yihiin aladiina kuwii saxibuu rasuul la saaxiibay saxaaba waxay dhaheen waa cid kale maaha aggeed noo dhaafinaysaan dadka u horreeya nabiga rumeeya raace baanu nahay toddobaatankaa kun ee jannada gelaya bilaa xisaabin walaa cadaab waa annaga saxaabaa sidaa yidhi qaala bacdu barkood waxay dhaheen falacallahum waxaa laga yaaba inay yihiin aladiina wuliduu fi اlslaami walam yushrikuu biاllah nimankan diqadooda u fiirso qolyahan weliba riwaayo kala cadday waxay dhaheen rumay ka daaysaa maaha innagu shirki baynu soo marray kadibna islaam baa ilahay nagu dharqabtay xogo waxbaa inasi iga daay waxaa laga yaabaa kuwa inay yihiin awlaaddeenna waya dheen waa awlaaddeen carruurteenna wey maxaa yeelay islaam iyo tawxiid bay ku dhasheen macnahaasay saxaabo kala sheegeen aladiina wuliduu fi lislaami islaamka lagu dhalay inay yihiin baa laga yaaba walam yushrikuu billahi shay min qabl hunaa ma hadda lagama hadlay min qabla laga hadlaayo ilan saxaabaduba lam yushriku billahi shayan fi lxaal marka laga hadlaayo wadakaruu waxay sheegeen saxaabadu ashyaaa macaani kale sheegeen oy wax ku tilmaameen hunaa waxaa ku jira alijtihaadu fii axkaami اlmasaa'il masaa'ilka la sheego in la taxariiriyo oo laga niqaasho oo laga doodo laisku day in la fahmi karo iyadoon wadaadkiiba lagu celin ama aan cidba lagu dhibinba nabiga kuma qoonsanin inay ku ijtihaadeen inay cayimaan lianna tacyiin almuxtamalaati waa masalatu ijtihaad bay fuqaadu yidhahdaan shayga muxtamalka inaad cayito tira waa wax kaasaa laga wadaa iyo kana laga wadaa marka nas weydo waa lagu ijtihaadi marka way ijtihaadeen saxaabadu huna waxaa ku jira marka jawaazu اlijtihaadi maca xadrat الnabiy calayh الsalaaة wasalaam nabigoo nool oo gurigiisiba muuqdo hadda galay in masaa'ilka sharciga lagu ijtihaadi karo nabigu ma dhihin us aamusa anaaba noole see loo hadli karaa islii waxaa ka jira culummadoona hadlin lama hadli karo hawshaa marka waxaa weeye culummadoon joogtaa la hadli oo nabigoo joogaa la hadlahay oo abubakar iyo cumar oo joogaa la ijtihaadahayay waa la dadaalay waana dadka lama xidxidho ummadda waa loo fasaxa hawsha ayada laakiin ardayga waxaa laga rabaa walaa taqfu maa laysa laka bihi cilm waa lagu iska ilaaliya waa lagu iyo indha iyo indha adayg waa dhaxalgal joojiya waxaadan garanaynin waad ku dambaba hadaad ka waa dembi waxaad garanaysa laakiin ummadda u sheeg saa darteed nabigu ma fasixin jaahil fatwadana ma fasixin nin wax garanaya inuu hadlana weligii maxu ahaashe ma dhihin calayh salaat wasalaam waa xikmada laga raba ninka daaciga ama caalimka ah haddaad dadka xidhxidho hadhow markaad qalaf tira ummadda yaallaha yaa wax u sheegaya ayib baasha haddaad jaanfura ka dhigdo fawda caariba fidiin baa dhici nin walba uu ka sii dayd kii dhagaha weyne weligiiba aan loo bismilayn ninbaa fatwooni afa ka dhici marka waa maxay war nin waan wax garanayno ha fatwoonin ninkii waxgaran ummadda xaqa u sheeg intaasaa kugu filan lama hadli karo waa cudurkii yaman waan ku arkay aan tagay laba kun iyo afartii yaasu u soo socdo soomaalida soo galay ayib dhib ma laha fakharaja calayhim rasulla rasuulka ilaahay baa ku soo baxay saxaabadii faqaala wuxuu i ma ladii takhuuduuna fiihi waxaad ka hadlaysaan muxuu yahay ma ladii takhuuduuna aad u maraysaa fiih ay fii bayaanihi wa fii tacyiinihi ayib faahbaruu nabi allow saasaan nidhi oo waxaanu ku ijtihaadaynaa inaan garanno toddobaatankaa kun cidda yihiin faqaala subxan hum aladiina laa yarquun maanan soo mar riwaayadkaad soo marteen oo dhan yastarquuna afar kelimay ahaayeen laa yaktabuun laa yastarquun walaa yatatayaruun wacalaa rabbihim yatawakkaluun afartaa jumlay ahayd riwaayadkaad soo marteen riwaayadan waxay ku dartay midna way tuurtay oo riday aladiina kuwii laa yarquuna aan tufin ayagu wax ma tufaan ruux aanuusan tufba kuma dhaha walaa yastarquuna igu tufana ma yidhaahdaan walaa yatatayaruun oo shimbirna ma baasaystaan iyo balaayo kale wa calaa rabbihim yatawakkaluun ilaahay keligeen bayna tala saartaan oo isku xidhaan oo isku halleeyaan meesha waxay ka saartay walaa yagtawuun walaa yagtawuun baa riwaayadda ka maqan marka laisku geeyo marka shan kelimo faqaama cukashatu muxsan baa istaagay faqala wuxuui udcu llaha an yajcalnii minhum faqaala calayhi salaatu wasalaam anta minhum uma qaama rajulun aakhar nin kala istaagay inuu ansaariya waynu soo marray faqaala udcu llaha an yajcalnii minhum faqaala sabaqka biha cukaasha cukaashaa kaaga hormaray xadaana abubakr nabi shaybata qaala xadaana muxamed bn fudayl ibnu khaswan adabbi can xusayn haddaad maraysa ibn cabdiraxmaan alwaasita aw alkuufi can saciid bn jubayr alasadi xadaana ibn cabaas qaala qada rasul la sal slam curida calaya alumamu uma dakara wuxuu sheeg daakirku waa kuma waxmaan fudayl wey lanna wuxuu mutaabacaynayaa hushaym hushaym bn bashiir mutaabacaynaya can cafwan fadakara wuxuu sheegay uma dakara wuxuu sheegay baaqi alxadiid xadiidka intiisa kale uu sheegay naxwa xadiidi hushaymin xadiidka hushaym oo kale ee can xusayn ahaa walam yadkur muusan sheegin maxamed bn fudayl awala xadiiثi awala xadiiثi hushaym xadiidka hushaym soo martayna dheeraa maxaa soo marteen midkiinne xalay arkaayey xidigii fakaday ah, qisadaa dheer muusan sheegin weeye intaasuu u jeedaa inta lafdigaa hore ku sadan laa yarquun waa kelimo laisku khilaafay xaqiiku waa saxiix biijmaaci ahlilcilmi wa ahli lxadiid muslimna waa saxiix yeela waa aragteen ayib hase ahaatee lafdiga ah laa yarquun muran baa ka taagan muranka intaan arkay waxaa ugu horreeyay shekh islam ibn taymiya bilaabay raggii nuqaad ah ee saxeenka qodqodi jiray ee daara qudni iyo abu mascuud damashqi iyo abu surcat araasi iyo abu xaatim iyo ku ka dambeeyey maxamed muslim waara iyo raggaasoo dhan ilaa xataa soo gaadhba labtirkaadus waxaad soo gaadhaa qarnigii daara qudni soo gaadh soo dhaaf doonto oo ibnu xibbaan iyo cafu waxaan rabaa bayhaqiya soo gaadh ma arag wax ka hadlay shekh islam ibnu taymiya dowr kitaabu hadlay majmuuc ulfataawa mujalladka saddexaad cafwa mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo ko kaga hadlaa waa mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo ko majmuuc اlfataawa wuxuu kaloo kaga hadlay e, aliqtidaa aliqtidaa limukhaalafati asxaabi اljaxiim e, mujaladka labaad saddex iyo toddobana waa kaga hadlay wuxuu kaloo kaga hadlay alradd cala albakri kitaabka istikaata loo yaqaanana waad aragtay marmalanaya mujaladka koobaad saddex waa kaga hadlay ibnu qayimna sheekhiisu ku raacay kitaabkii zaadulmacaadka mujaladka koobaad abcada hadda cusub ee daaru caalim alfawaad waad garanaysaan xaadi اlarwaax ilaa bilaad اlafraax mujaladka isaguna koobaad buu kaga hadlaa miftaaxi daari الsacaada mujaladka saddexaad asnagu kaga hadlay wuu ku raacay sheekhiisuu ku raacay sheekhulislaam ibnu taymiya ibnu qayim abu cabdillaah cilladaa ay cileeyeen lafdigaas waa lafadaas waxay ku sheegeen inay tahay khata iyo waham ka dhacay raawi ruwaadda kamid a ah markay ka hadlaayeen marka maysan manin ariiqa isnaadiya tacliil matni ay la yimaadeen tacliil matni ah lafdigan laa yarquun wuxuu ka hor imanayaa axaadiid fara badan laa tufay oo ummad iyo saxaabo badan ku tufay jibriil ba tufo nabiga ku tufo oo xanuunsan calayhi salaatu wasalaam ayib raaqigu waa ruux buu anfacaya waxbuu tarayaa nabi allow ma isku tufnaa dadka ma ku tufnaa man istaaaca an yanfaca akhaahu man istaaaca minkum an yanfaca falyafcal raaqigu mustarqi waa kala duwan yahay buu sheekhu mustarqigu waa nin dalbahaya hayrkii inuu ku tufo hayrkii yar tala saartay hayrkii wax mooday laakiin ninka raaqiga ah waa nin asmaadii ilaahay ku tasuulay alla baryahayo ruuxuna inuu wax tala rabayo waa naafici wey mustarqigu waa muntafic wa farqun bayna alnaafici wاlmuntafici farqun bayna alraaqi wاlmustarqi marka in la yidhahdo laa yarquun hadhowna lagu waayo amaalu tawakul cal allahi subxaana wa tacaala toddobaatan kunna lagu waayo halis way shaqu idan haadihi lafda laa yarquun xadii kaloo baabka ku yimidna kuma imanin nusuustana way khilaafsan tahay fahiya lafdatun shaada fii xadiiin saxiix halkaasuu sheekh isagu maray ibnu qayim maray xaafid ibn xajar waa naqdiyey ibnu taymiya hawshaa ku naqdiyey fatxubaariga mujalladka afar boqol iyo sideed uu ku naqdiyey wuxuu leeyahay sheekh ah, taqiyudiin warkuu sheegay musallam ma ah maxaa yeelay riwaayada waxaa wariya oo muslim ka wariya min ariiq saciid mansuur abu cumaan alkhuraasaani waa iqatun xaafid min aimati اlkibaar ictamada calayhi اlbukhaariyu wa muslim markay u badantahayna waa ziyaadatu ziyaad xaafid xataa ma aha nin iqa ziyaadatu iqa ma aha ziyaadatu saduq ma aha waa xaafid imaam marka ziyaadada in la aqbalaa laazima buui mcel kadibna xadiidka la awilo la waafajiyo nusuusta kale intaynu ku degdegayna in la yidhahdo waa khaldame raawigu waxaa ka fiican la yidhaahdo macnaha naska ayaynu awilan liyuwaafiqa annusuus alkhraa asagoo dariiqadaasu maray ariiqadu xaafidku mariya naqdiguu naqdiyey ibnu taymiya ooma cunamin sheekh sulaymaan ibn cabdallah ibn muxamed ibn cabdilwahaab ali sheikh kitaabkiisa taysuur xamiid muxuu ahaa taysuur casiiz alxamiid fii sharxi kitaab الtowxiid xaafidku aad u naqdiyey si adag weliba ayib marka wuxuu xaafidku sheego dhan xusku inuu kala turtuuro asna akhriya dhibmala nusada aan hayo ee uu taxqiijiyo xamid alfaqi safxada sideean afraad baa isagoo ku naqdiya intaa wixii ka dambeeyey wadaadduhu waxaad moodaa in la maray ariiqadii ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo sulaymaan sheekh albaani baa kelimadaa ku dhaga oo isagoo aad oga hadla ibnu cuaymiin baa ka hadla wadaaddo dhan waay waa lafd shaada ra'yiga xaafidka ila xoog maxaa yeelay naskaani waa nas xufaaddu ay aqbaleen walam yatakalam fiihi ila bacd almutaakhiriin oo qarnigii sideedaada muslim goormaa la alifay qarniga saddexaad an boqol oo sano lix boqol oo sanuu kitaabka dheso cufaadda iyo alcadii raggii waaweynaha fanniga ku takhasoo loo bandhigay meelahay qabsadeen ama ku dhagaan ursadeen kuma jiro daara qudni oo qodqod midhana oo tidhaahdaba miyaa lagu imsalladeen sheekhaynka xataa muusan taabanin marka laa yarquun baan awalaynaa lituwaafiqa annusuus alukhraa waxba shaad odhan mayno laba ta'wiil baana meesha marka kuu yaalla ta'wiilka koobaad waxaan leenahay cilada uu sheekhu cuskaday shekh islam ibnu taymiya cilla oo ah nasku wuxuu ka hor imanayaa nusuusta kale waa maxay nabigaa tufay oo lagu tufay oo jibriil baa tufay waxaan leenahay nebiga tufmadiisu iyo jibriil tufidiisu waa fii maqaami الtashriici wa bayaan اlaxkaam idan maqaamu tashriic iyo maqaamu bayaan alaxkaam marka la marayo karaaba ma gasho tufidda nabigu u tufa laa yarquun ku waayi maayo tawakulkii kaamilka ku waayi maayo lanna waa musharic waa mubayin lilaxkaam waa muhimadiisii iyo wadiifadiisii wadiifadii loo soo diro nabigu muku eedoobayaa wadiifadii loo soo diro inuu diinka caddeeyo oo sharxo ahaa ficlan ku sharxo ama qowlan ku sharxo mid ka mida ah nabigu hadduu isticmaal lama odhan karo uu ku eedaysan yahayo meeshii waxaa ka imanaya inuu ku waayo amaal tawakl lama odhan karo wakadalika jibriil maxaa marka inoo yimid tawiilkaasi horta qaabkaas in loo dhigo waa muhiim jiddan midda labaad sifaatkan lagu tilmaamay sabcuuna alfan yadkhuluuna jannata bihayri xisaabin ma sifaat kaashifa muwadixa ah mise ka taaganya markana waa sifaat muqayida farqu bayna sifa kaashifa iyo sifa muqayidana ku barateen aniga ima weydiinaysaan ajrumiyaadka ku barateene ma sifa kaashifa mise waa sifa muqayida xaafidka cafan ibnu taymiya ragga raacay iyo ragga duray lafdigo dhan waay waa sifa muqayida toddobaatankaa kun ee gelaya jannada bikhayri xisaabin walaa cadaab tilmaantooda waxaa weeye ay ku muteen nin jannada ay galaan bilaa xisaabin walaa cadaab laa yarquun walaa yastarquun walaa yaktawuun walaa yatatayaruun calaa rabbihim yatawakkaluun waa markaan sifaat muqayida ka dhigno asalla saasaa ah sifaatka u ah laakiin asalka waan ka baxayna waxaan leenahay waa sifaat kaashifa toddobaatan kun oo fuqara ah oo ilaahay fadliga uu la doonay oo tawakulkooda u buuxay bay ahaayeen baan leenahay wa min sifaatihim ay ku tilmaanaayeen een xukumka baabi'een qaydna aan hayn waa laysat qaydan lilxukmi hebel baa janno galay ninka jannada galay muxuu qaba dhar guduudan ka dhalan mayso in la yidhaahdo ninkaan dhar guduudan qabin jannada ma galayo idan sifa muwadax waa i fahanteen waxaan oga jeedo dadkan jannada ilaahay ku manaystay sifaatkan lagu tilmaamay ma aha sifaat muqayida lilxukmi oo keenaysa ninkii ruux ku tufa ama igu tufa yidhaahdo wuxuu ka baxayaa kamaala tawakul cala allahi subxaanahu wa tacala bidaliil nabigaa tufay asagaana amray dadku axadku u jecla ummada fi saxiix waad garanaysaa caaisho soo fi saxiix bukhaari caaisha inuu nabigu orod isku soo tuf nabigu wuxuu ku arkay wajigeeda wuxuu ku arkay dharbaan ama madow midabkeedii bedelay nabig il baa ku haysee dadka isha ku tufa orod u tago ha soo tufo nabigu ma caaishu u diri lahaa axab annaasi ilayhi buu u diri shay ku waayayso amaal tawakl alahi subxaanaه wa tacaala abadan asagaa tufa calayhi اsalaaة wasalaam jacfar caruurtiisiibu maalin nabigu booqdo markaas ayagoo daldalluusanoo baahibaa qabata carruurt ma bahdeen maya ma xanuunsadeen maya nabigu ilba haysee istarquu lahum bui hortay ku tufa ishay u nugul yihiin oo waa qolba ishaa qabataiyo carabka habartii saa u fidhisaba inla tuuraysa nabigu ha lagu tufuu yidhi masaladan marka waxaan leenahay dilada waxay keenaysaa inaan sifaadkan ka dhigno ifaad kaashifa ishkaal baa inagu imanay marka waa wa calaa rabbihim yatawakaluun xaggeen geenaynaa waxaan leenaha wa calaa rabbihim yatawakaluun waxaa dadkaani tawakulkoodaa dhammaystiraa tawakulkooda buux wuxuu keenay inay ka tagaan mima laa ba'sa bihi saxiix tawakulkoodii buuxay wuxuu keenayaa ninka mutaqiga ee darajada sare maraya yatruku maa laa ba'sa fii ficlihi waxaan dhib lahayn oon tawakul lagu waayaynin cala allahi lagu waayaynin bay aad ka tegaysaa idan waxaan jamcinnay istirqaagii suubanuhu sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee caaisha u diray saxaabaduna u diray iyo ruqyadii intan kale walaahi yatadayaruun nusuus kalaa diidday oo ninkii hore ruqyadii iyo xataa istirqaagiiba ku dhici waayey likamaali tawakulihi fa kayfa yatadayar baan wa kayfa yaktawi idan wa calaa rabbihim yatawakaluun waa cilat اlxukmi ama inta kale waa sifaat kaashifa oo tawakulka buuxaa wuxuu keenaa inay ka tagaan waxaan dhib ku jirin oon kamaanu tawakul lagu waayaynin jamcan bayna الnusuus si loo badbaadiyo naska ummaddu ay aqbaleen khilaala quruun min الزamn idan waa masl khilaafiya haddaad tira lafdadaa wadaaddaa ku dhega waan tuurayaana dhib mala waa masl ijtihaadiya laakiin oon dhaawacaynin qabuulka guuda la aqbalay xadiidka idan waa karima shaada fii xadiiin saxiixin bilijmac xadiid saxiix baa bilijmaaca amaa lafdadu inay shaada tahay waa masalatu khilaaf khilaafkaasna waa khilaaf muta'ahira ijmac hore saabiqa khilaaf damba ma rabcin kara waa masale dhib badan usuulka laga hadlo ku mashquuli maayo intaa cashirka aan ku daayo wallahu subxaana wa tacaala aclam